ahaatee jadwalka oo sidiisa kale isaga buuxa awgeed wuxuu ku soo ururay maalinkaasi iyadoo ay markaa noqotay xaaladdu maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu malaahimka julluhu waaba qilluhu bay noqonaysaaba wixii aan la wada gaadhaynin inta laga gaadhayo ama ha yaraata ama ha badnaatee yaan laga tegin ayuunbaa hadda loogu iclaamiyey darsigani sidani waxaynu markaa insha allahu tacaalaa ku yar bilaabi doonaa muqadimo yaroo kooban oo ku saabsan cilmiga mantiqa oo saad arkaysaan laga soo saaray kitaabka mustasfaha ee imaam alghazali raximah اllahu tacaala uu leeyahay sideedaba cilmigan usuululfiqhigu waxaa aada ugu badan maadaama uu khuseeyo qaabkii loo daliishanayay kitaabka sunnaha iyo adilada sharciga ah macnaheedu waxa weeye sidii caqliga loo soo gelin lahaa naqligii oo naqligii soo arooray ee lasoo gudbiye lasoo wariyey sidii aad caqligaaga ugaga shaqaysiin lahayd inaad kala baxdo faa'iido saxa idan cilmigan usuululfiqhigu sida imaam alghazali raximah llahu tacaala uu eh, kitaabkiisan mustasfaha muqadimadiisa ku sheegay bilowga uu ku sheegay waa cilmun iqtarana fiihi alcaqlu binnaqli cilmiga usuululfiqhigu waa cilmi caqligii iyo naqligii isdhex oo labadii laysku daray waxaanu sheegaa nooca markaa ugu sharafta badan inuu yahay cilmiga noocaasi oo dee naqliga mujaradka ihi waxba qofka sharaf badan uma sheegay inuu qofku maalan waxa weeye soo naqliyo oo axaadiistii rawaa fulaan can fulaan waxba ka fahmaynin oo si wax looga qaato aan garanaynin dee waa horta wuu ku mahadsan yahay inuu inoo soo gudbiyo hadduu siqo yahay waa inagan ka qaadanayna ku kalsoon hase ahaatee dee derajadiisu way hoosaysaa mar haddii aanu waxan uu soo naqlinayo aanu fahamsaynoo derajadii cawaamta ka bixi waa ka imaamu alimaam adahabi الله llahu tacaala yidhaahdaa alcaamiyu aladii yaxfadu lqur'aan laa tajuusu lahu alfatwa ama laa yajuusu lahu alijtihaad aw alxukm qof caamiya lakiin qur-aanka xafidsan waa caami laakiin qur-aankuu xafidsan yahay dee caamanimadii ka bixi maayo qofku inuu qur-aanka xafiday caamanimo kaga bixi maayo maxaa yeelay naqligiibuu hayaa laakiin dee fahamkii iyo inuu waxaan caqligiisii uu maarata waxa weeyaan ku daro oo uu ku fahmo ayaa ka maqan maadaama uu sidaa yahay cilmiga usuululfiqhigu oo aanu naqli mujarada ahayn ee uu yahay naqli iyo caqli ama caqligiioo icmaalu lcaqli fi lmanquul caqligii oo lagaga shaqaysiinaya manquulka oo culumtii kale caqliga ahayd kaga duwan yahay inuu isagu de qofka ku mashquulinaya aanu ku mashquulinayn abiiciyaadka iyo hay-adiyo la midka ahaa iyaa waxaa iska muhiim noqotay in cilmigan mantiqa laftiisa qofku uu wax ka fahmo culamada qaarkood way sheegaan in aan mantiqa baahi badan loo qabin muddo aniga laftaydu waan ku qanacsanaa inaan wax baahi hoosaasa loo qabin hase ahaatee maca zaman waxaad mooddaa inay ay sugnaanayso oo qof waxaweyaan ay muuqanayso baahida loo qabo cilmigan mantiqa ciddii ugu horraysa ee usuululfiqiga mantiq ka horraysiisa ama muqadimadiisa ka dhigta sida la ogsoon yahay waa imaamu alghazali raximah اllahu tacaala oo imaam ku ahaa culuum fara badan oo usuulku ka yahay mantiquna uu ka yahay waxa markaa dadka qaarkood ay isweydiiyaan mantiqa iyo cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxaasi maana ma isku midbaa mise way kala duwan yihiin taa waxbaynu ka yar ishaari doonnaa oo maniqu sidiisa waa min alculuumi alcaqliya culuumta caqliga ah buu ka tirsan yahay culuumta caqliga ah baana guud ahaan falsafad loo yaqaanaa ama alculuum alfalsafiya wa alculuum alcaqliya maniqu markaa waa qayb ka mida sidiisa laakiin marka da usuul fiqi aynu adeegsanna inaga leh waxa weeye waa isagii cilmigii caqliga ahaa oo laakiin naqligii lagaga shaqaynayo weeye oo culumta filsafada ah ayay afar qaybood u qaybiyaan mantiqa oo qayba iyo abeecadan diraasadeeda abeecadan jirta iyo waxyaalaha maarata makhluuqaadkan diraasayntooda oo iyagana cilmu abiica ay yidhaahdaan oo de waxa weye fisigiska iyo kimistariga iyo waxyaalaha aragtano dhamme ay ka baxaan oy furuucdiisa yihiin iyo muxuu axyaaga ah iyo ibiga iyo caafimaadka iyo waxla waxaasoo qayb waxay ka yihiin eh, cilmiga abiicada la yidhaahdo ee falsafada ka midka ah ka saddexaadna ilaahiyaad bay idhahdaanoo iyagu markaa maa waraa abiica ama maaragtay makhluuqaadkan xaggay ka yimaadeen iyo maxaa sameeyey iyo maxaa abuuray qoladii falaasifada iyaga laftoodu way baxsin jireenoo way baari jireen cilmulilaahiyaad bay markaa ku magacaabi jireen waxaa laga yaba markaa dadka qaar badanoo ka midihii inay falsafadaba ilaahiyaadkaasoo keliya ay moodayaan markaa marka maniqii in la yhahdo waa falsafad uu qofku markaa kababoodo oo uu is yidhaahdo Eh, waxaani de waxa weeyaan wixii dadkii aan ilaahay rumaystayna falaasifadii iyo nimankaas cilmiga laakiin xaqiiq ahaan halka aynu ku kala duwannahay waa ilaahiyaadkaasi oo iyagu markaa baxi caqliya ay doonayaan inay markaa eh, ku sugaan maa waraa abic imika waa kuwan baareed aragtay qarax weyn baa dhacay iyo halkan iyo waxaas waa maa waraa abicahaas waa ilaahiyaadkaasi waa qaybtaa ka midka ah falsafadda qaybta afraadna waa tacaaliimta wixii ay odhanayeenoo maqaadiirta iyo waxyaalahaasi calaaqada laawa handasadii ama injineerinkii iyo muusikadii iyo xisaabta lafteedii iyo waxyaalahaas cilmulfalagii ama hay iyo kuwaasna iyagana tacaaliim bay odhan jireen ama wixii markaa maqaadiir iyo maarata qiyaasaad ku markaa binaysan qaybta afraad ayay noqonaysay marka culuumta caqliga ee faraha badan ee falsafadda laysku odhanayey qayb kamida weeyaan mantiq e ma aha falsafadii ma aha falsafadii oo dhan ma ah oo qofkii markaa afka looga soo gelinayo bixadaafiiriha dhankan kale cilmulkalaam iyo maniqna iyaguna way kala duwan yihiin marka mani lagu dhigayo macnaheedu ma aha in cilmulkalaam lagu dhigay cilmulkalaamku waxa uu ahaa eh, alixtijaaj can alcaqaa'id aliimaaniya addiiniya bilxujaj alcaqliya si guud qaarkood waa cilmulkalaamku waa caqiidada bay yidhaahdaan laakiin xaqiiq ahaan maaha caqiidada oo dhan caqiidada ay maaragtay naqligii ay tahay oo intaasun ay tahay e, cilmulkalaam ma aha cilmulkalaamka tayihi waa tii ahayd in caqiidada lagu difaaco qawaacid caqliya waa tii markaa culammadii mutakalimiinta la odhan jiray ay markaa ku mashquulsanaayeen waana kaakay markaa culammadu inta badan ka digi jireen oo odhan jireen maaragtay qofka diin ku dalba cilmulkalaamku sandaqa ayuu uga baxaa hadduu maaragtay caqliyaad keliya uu isticmaalo isaga doonaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisii iyo maxaa waajibay maxaa ka mustaxiila waxyaalahaasi baaritaankeeda hadduu markaa caqli mujarada ah unuu ku dayo oo qawaacid caqlioo isagu uu dejiyey unuu ku socdo dee qawaaciddiisa caqligaa ah waxbaa ka qaldanaan kara markii wax ka qaldanaadaanna meel xunbuu uga dhaadhici kara marka cilmulkalaamkuna isaguna waa sidaasoo cilmigan mantiqa shaqo kuma laha waxaa cilmulmantiq iyo cilmulkalaam ka dhaxayn karaa waa wixii fiqhiga iyo cilmulalaamkabaiyo mantiqaba ka dhaxayn kara oo mantiqu waxa weeye markii aad wax daliishanayso oad wax xujaysanayso qaabka macquulka ahee saxda ah eed u dhigaysa mucaadalada iyo wax daliishiga marka de qofkii fiqi baaraya waxbuu daliishanaya kii dhiganayay markaa waxa weeye culumtii kale waxa weeyaan naxwihii mararka qaarkood marka cilasha iyo waxyaalahaas la samaynayo dee baa la imanaya waxbaa la daliishanaya funuuntii kale oo dham iyaga lafteeduna daliishiga noocaasa way isaga baahan yihiin marka wixii istidlaal u baahan oo dhan ayaa qawaaciddan mantiqiga ah u baahan qawaaciddaa markaa mantiqa waxa weeye waa sidii aad u ratibi lahayd natiijada aad doonayso wadadii aad ku gaari lahayd haddii tartiibtu ay kaa qaldanto ama wax aan wadadii ahayn aad marto inaad markaa qaladood meel qalada ku dhacdo oo qaab aan saxayntood wau degaysato aad natiijo khalada gaadho ayaa marka waxa weeyaan dhici karta sideedabana qawaaciddan mantiqigii waa wax ilaahay bani aadamka ku abuuray way ku abuuran tahay qofka oo sida markaa qolyihii carabta ahaa naxwuhu uu saliiqada ugu ahaa ee abiicadooda uu ugu abuurnaaye ay ula marka waxa weyaan abuurmayeen uun ama ay la jaanqaaday la korayeen uun iyagoo garanaya qawaaciddii iyo tatbiiqeedii ayaa cilmigan qawaacidkan mantiqa bani aadamka oo dhami meel kastoo uu joogo waa wax ku abuurmaya marka caqligiisu uu kobco ee uu koro ku wada abuuran hase ahaatee qaflad baa ku yar dhacda mararka qaarkood deetana qofkii qaacidadii wixii ku abuurnaa ayuu khilaafayaa isaga oo laga yaabo marar fara badan diqo iyo qarsooni ku jirta meesha daraaddeed inaanu isdareemin inuu qaacidadii khilaafay marka qawaaciddan mantiqigii waa in xaaladaasoo kale lagu tambiihiyo loo fududeeyo qofkii kugu istidiraagi lahaa ama adiga laftaadii inaad iska daba tagto inaad qawaaciddii wixii u bandhigto oo aad eegto deetana hadduu markaa sax noqdo inagaan aragnayoo xisaabta marka laga shaqeeyo xisaabta hubin wax la yidhaabay leedahay hubintii markaad samayso hubintaasi waxay kuu soo saari ama inaad saxantay ood xisaabta si saxa uga shaqaysay ama aad si qalada uga shaqaysay marka qawaaciddan mantiqigii waa iska hubintaasoo kale marar fara badanna iminka waxa dhacda istidlaalaadka la deliishanayo in qaladaad la galo markaasaa dareemaysaa in baahi loo qabo cilmigan mantiqa in la ogaado qaabka wax loo deliishanayo waxa weeyaan qaabdhigaalkiisa saxda ah in la barto taasi waa qodob waxaa kale oo xaajada iyo baahida cilmigan mantiqa loo qabaa ay ka soo baxaysaa dee kutubtii usuulka musalaxaadkii maniqa ayaa ka buuxa musalaxaadkii iyo ereybixintii culammadan mantiqu ay sameeyeen baa kutubtii usuulka ku badan haddaanu qofkii markaa fahmin oo waxan aanu si fiican u soo daraasaynin hadhowtoole waxay noqonaysaa markii kitaabkii usuulkaha la marinayo in lafdigii ereyya ay isticmaaleen baa maniia in cilmigii mandiqa loo tallaabo oo qofkii loo sharaxo ereygan marka fadhigii usuulka waa laga baxee la soco marka ereygii in la sharaxo la bilaabay ee in la macneeyo la bilaabay oo la sharaxo fadhigii usuulka waa laga baxayo waxa loo baxay maniibaa loo baxay marka waxaa iska qurxoon in mantiqii qofka intuu si guud u soo arko isagaiyo hadhow mustalaxaadka wada garanayo oo wada fahamsan uun markaa qaacidadii usuuliga ahayd ee macnihii usuuliga ahaa halkan loo socday uun lagu mashquulo ee aan lagu mashquulin macnihii markaa istilaaxiga ahaa iyo waxa uu tusinaya iminka faacilkii mafcuulkii iyo baa mararka qaarkood kutubtii usuulka kuugu imanaya balka war hadduu u baahdo in faacilka loo sharaxo oo faacilkaba aanu garanayn deetana faacilkii marka la sharxay maxaa loo baxay naxwaa loo baxay de usuulkiiba waa laga baxay saasoo kaley noqonaysa haddii qofkii isagoo aan mantiqii diraasaynin musalaxaadkii maniqiga ah usuulkii ugu yimaadaan deetana haddana hala sharaxo la yidhaahdo isagii sida marar fara badan dhacda in halkaa markaa loo baxa ayay noqonaysa imaam alghazali raximah llahu tacala wuxuu qoray kitaabkiisa almustasfa fii cilmi usuuli اlfiqhi waana axadu acmidatii wa arkaani cilmi اlusuul kitaabkiisa mustasfuhu arkaanta iyo udubdhaxaadada uu markaa ku taagan yahay cilmiga usuululfiqigu ee asalka u ah ayuu ka yahay kitaabkiisa almustasfa waa kitaab uu qoray markii uu imaamku raximahullahu tacaala aad u tamakunay oo awaakhirtii cumrigiisa ayuu dee qoray sida muqadimada aad ka dheehanayso muqadimada mustasfa halka kumaynaan soo naqlinine waxa uu markaa ishaarayaa inuu markaa markiisii hore dee culumta fiqhiga aada ugu mashquulsanaa markii dambena culumtii maarata eh, waxa weeyaan islaaxulbaainka iyo qalbi wanaajinta iyo markii markaa aggii tasawufka uu galay markaa kadib uu markaa mustasfahan qoray markaa markaa kadib haddii la yidhaahdo eh, de waxaaba iska noqonaysaaba dhowrkii sane u dambeeyey noloshiisa ayuu hazaali raximah llahu tacala tadriiska iyo waxdhigidda ku soo noqday toban sannadood buu dee ka maqnaa waxdhigiddaba oo markaa naftiisa iyo la iyo aakhira u diyaarinteeda ku jiray markii dambe ayaa haddana waxa weeye laga codsaday inuu markaa cilmigii iyo uu dhigi jiray iyo uu ku soo noqdo markuu soo noqdayna waa kan markaa munqid min adalaalkana qoray eele haddaan cilmigii iyo tadriiskii ku soo noqday xaaladaydii hore kumaan noqonin maxaa yeeley noqoshadu waa inuu qofku sidii markii hore ahaa uu ku noqdo sidii aan markii hore ahaana kuma noqono markii hore wax dhigidayda iyo cilmigaygu waxay ahayd wax adduunyo lagu doonaya iyo magac iyo muuqid muuqasho laakiin hadda waxaan u soo noqday buu leeyahay aniga oo aakhir ay hor taallo oo waxa aan markaa doonaya ay tahay uun wejigii ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin aan mansib iyo waxba toona ku raadday khasaari waad garanaysaanoo heerkii uu gaadhay markii uu baqhdaad soo gelaya isagoo dhowriyo soddon jira waxa wey de acyaantii iyo raggii waaweynaayey baqhdaad oo dhan baa ka hortegey iyadoo lasoo tarxiibinayo oo lagu soo dhowaynayo magaalada baqhdaad baqhdaadna ay tahay xaadirat lcilm yani waxa weeye caasimadii siyaasad ahaanna caasimad bay u ahayd cilmigi iyo aqoonta iyo garashadana caasimad bay u ahayd amar baa la soo bixiyo waxa li ghazaali baa tegaya nidaamyadii bakhdaad oo halkaa sheekh ka noqonaya dee waa kaasi waxa weyaan sidaa loola socdo acyaantii oo dhan baa soo baxay oo ka hortegey markaa mawqif mahiiba iyo mawqif markaa cajo badan yaa lagu soo dhoweeyey ilaa la soo gelbiyey deetana la keenay madrasadii nidaamiyadii darsigii u horreeyey u jeediyey acyaantii iyo raggii waaweynaaye magaalada iyo culammadii waaweynaa oo qaarkood ka waaweyn han iyo toban sannadood iyo wax ka badan sida markaa abulwafa ibn caqiil iyo raggaas abulkhaaab alkalwadaani raggaasoo dhan baa joogay oo markaa waxa weeyaan soo xaadiray marka laa shaka taasi qofka naftiisii waxway ku keeni karaysa haddii ilaahay subxaanahu watacaala aanu ilaalinin imaam alghazaali markaa taasaa ku keentay inuu hal mar iyadiioo wa muqadimadaba aanu samayn uunu markaa intuu carasharadii iyo duruustiiba joojiyo uu markaa cusladii galay toban sannadood bay markaa ku qaadatay waa muddadii markaa xiyaagan iyo howlahan markaa qoray tasawufkiiu markaa isaga laftiisana kusii tadax tegayoo uu kusii fogaaday laakiin dee khayr badan ayay runtii laga yaabaa isaga inay u keentayoo adduunyada ujeedkeedii iyo markaa waxa weeyaan inay ka jeedisay oo aakhiradiisii ay wax badan u hagaajisay markaa kadib buu markaa kitaabkan mustasfaha uu imaamku qoray sidaa daraaddeed laba kitaaboo hore usuula ayuu lahaa mid almankuul la odhanayey oo burhaankan imaamulxarameyn uu ku ikhtisaariyey iyo mid isaguni uu sheego oo cid kale oo sheegaysaba aan aad loo aragoo laydhaha tahdiib اlusuul oo sida muuqata kitaab weyn oo mutawala ah ayuu aad u dheereeyey marka mustasfaha markuu qorayey wuxuu yidhaahdaa waxaa layga codsaday kitaab u dhaxeeya mankuulkii koobnaa iyo tahdiibulusuulkii ballaadhnaayee weynaa mid u dhaxeeyo oo mutawasida inaan qoro ayaa layga codsaday saasaa markaa mustasfaani u qor marka almustasfaa ereygu waa wixii eh, lasoo markaa waxa weeya doortay intii lasoo doortay weeye markaa cilmigii usuulka ama tahdiibulusuulka uu qoray intii uu ka doortay oo weliba ikhtiyaaraad fara uu geliyey weeyaan kitaabkiisa almustasfuu haddana waa mabuucoo saaynu sheegnay dee waa kitaab cumdo ah cilmigan usuul fiqiga haddaba kitaabku wuxuu leeyahay in muqadime ah muqadimadaasi waa mani wuxuu khazaali sheegaya halkana inoogu iman doonta maniqaasi inaan usuulka ka mid ahayn muqadimadani cilmigan usuulka ka mid waa cilmi u dhaxeeya funuunta oo dhan qofka markaa aan dan ka lahayni buu yidhi koowaad ha tago iska dhaafo isagu laakiin kitaabkiisi waa ku bilaabay ibnu qudaamat almaqdisi raximah اllahu tacaala oo kitaabkiisan rawdat naadirka qoray oo xaqiiq uu ka dheegay un mustasfaa waa kitaab laga dheegay mustasfaa laakiin dee xambaliyahoo qaabkii xanaabilada loo wado isaga laftiisuna markaa hazaali wuu ku raacayo muqadimadii maniqiga ahayd wuu ku bilaabay rawdadiisa walow qaarkood ay kuba naqdiyaan oo ay yidhaahdaan dee ibnu qudaama maniqa kuma fiicnayn inuu khasaali taa ku mutaabiceeyo isaguna uu markaa muqadimo maniqiya qoro waa laga wanaagsan iskaba daayey muqadimada maniqa oo intan usuulkaa inuu waxa weeye qoro madhabkiisii uu ku qoro ayaa la gudboonayd qolyaha sidaa le waa qolyo xanaabila ah oo duufi uu ka yahay haddaba muqadimada imaamkee maniqa ahayd yaa ila fiicnaatay inaan inaguna silsiladeenan usuulka aynu ku horreysiino waa laga yaaba dadka qaarkood in hahdaan annagoon culubtiiba wax badan dhigan usuulkii dhigan mantiq miyaanu awood u leenahay mantiqu saynu sheegnay waa qawaacid ilaahayba uu kugu abuuray keliya in lagugu yar baraarujiyo uun u baahan qaab fududna lagugu dhigo oo aan markaa waxba lagu xisaabta oo kale un xisaabta mid reerbaadiye oo si fiican u xisaabin ayaad arkaysa oo wax walba isu geynayo oo waxa weeyaan toban meelood oo min toban odhanaya waa boqol halkaas waa toban toban ku dhufadin muu xafidin oo waxaa laga yaaba jadwalkii darbiga isagu muu xafidin laakiin hadana de waxaan waa awood ilaahay subxaana wataala baniaadamka uu ku abuuray qofna markaa barasho ayuunbuu ku keenaya qofna ku dhaqan uu ku dhaqmay iyo caqliyadiisii ayuunbuu ku keenaya marka wax adag maaha wax iska fudud muhiimadiisuna waynu arki doonaa waa laba qaybood uuna isagaa sheekhu inoo tilmaami doona muqadimada haddaba hazaali ayaa marar fara badan wixii markaa wuxuu ku qoray usluubkii waqtigiisii tusaalayaashuna tusaalayaal waqtigiisii u munaasiba iyay ahaayeen iyo de ay dhigan jireen iyagu iyo cilmulkalaamkii in badanoo tusaalayaashiisii kamid ah ayuu ku keenayey kuwii markaa waan ka bedelayo waan ka xadfay waxyaalaha qaarkood aan shay looma baahnana iyagana waan ka gooyey waxyaalaha qaarkoodoo aan isiri malaha waa muhiim in lagu daraana waa ku soo kordhiyey saasaa markaa almusafaa min muqadimati almustasfa ay ku soo baxday almusafaa waa intii eh, laga markaa la huubiyey safuhu waa intii saafiga laga dhigay inta la huubiyey deetana waxa weya laga huubihii markaa laga saaray min muqadimati اlmustasfa laga soo markaa waxa weeyaan dhex saaray laga soo xulay almustafa intii lasoo xushay weeyi min muqadimati اlmustasfa mustasfaha muqadimadiisa wixii laga soo xushay weeyaan markaa halkani muqadimada ayaynu markaa iska gudageli doonaa in sha allahu almuqadima alxamdu lilahi aladii safaa lilculuumi cuquula uli lalbaab kolley de muqadimadu waa iska hadal caadiahoo iyadu in la laqbeeyo malaha uma baahateen laakiin ariiqada wadanka ayaa waxay iska tahay in wax walba la laqbeeyo xataa alxamdulilahi aan laga tegin markaa waa weeye ee la bedelo bal markaa waynu jamcinoo halka ereyada u baahan in la yar laqbeeyo lanu laqbayn wixii kale waynu iska dhaaf alxamdu lilahi aladii safaa lilculuumi cuquula uli lalbaab ilahay baa subxaanahu watacaala mahadleh saafi uga dhigayoo u sifeeyey culuumta dadkii caqliyada lahaa caqligooda dadkii albaabka waa jamcu lub waa caqligii dadkii ahlulcuquulka ahaa caqliyadoodii ayaa ilaahay sifeeyu nadiif ka dhigay waxaanu u sifeeyey culuumtii inay aqbasho oo dee bini aadamka ilaahay wuxuu abuuray isaga oo aan waxba garanayn wallahu ahrajakum من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قلبigu isaga ayaa markaa wicaagii caqliga ah ee qofku markaa wax ku weelaynayay samciga iyo basarkuna waa aalaadkii cilmiga lagu kasbanayay markaa samcigii iyo basarkii iyo af'idadii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay markaa ilaahay baa diyaariyeyoo qalbigiina sifeeyey oo mid markaa aqbali karaa cilmigii ka dhigay wadadii uu usoo marayeyna u diyaariyeyoo waa samcigii iyo basarkii wafataxa laha allahaasoo u furay min laطaa'ifi macaarifihi culumtiisa iyo aqoonaha ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo kuwooda daqiiqee latiifka ah ee qarsoon uga furay muqfalaati alabwaab albaabadii qufullaa allaha markaa uga furay cuquushii ee deetana ay cilmigii latiifka ahaa ee qarsoonaa ay ku heshay baa mahadle wadaraa biha ee ka difaacay canhum wadaraa biha ee kaga difaacay markaa macaariftaasi iyo aqoontaasi canhum bani aadamkii iyo cuquushii kaga difaacay adraana aljahli uskagiyadii jaahilnimada wa dulumaati alirtiyaab iyo shakiga mugdiyadiisii dadkan maanta aadka u shakisanee shakiyada lagu beerayo ee laga yaabo inay usuushii diintoodaba ay ka shakiyaan inta badan jahlibaa u asal ah cilmigan maniqa laftiisa hadday iyaga lafti qawaaciddan maniqiga ay adeegsan lahaayeenna mabay gaaloobeen maxaa yeelay waxanay is tartiibinayaan waxa weye ay ku doodayaanba waa wax marka halkan la dhigto la ogaanayo inaanay wax wax lagu dhisi karaba ahayn waxaan markaa waxba lagu dhisi karin oo aan xujo saxaba noqon karin iyaa shaki ku keenaya haddana qofkiioo xujo looga dhigaya marka markuu qofkii cilmigii barto oo wax fahmo de waxa weeyaan ulumaadka iyo mugdiyada shakiga ayuu markaa kaga badbaaday wsal اllahu wslm clى cabdihi wnabiyihi muxamedi khayri man callama wadalla cala sawaab ilaah ku salliyo ha salaamu addoonkiisi iyo nabigiisii muxamed ahaa khayri man callama cid wax barta oo mucallim noqota ciddii ugu khayr badnayd oo wadalla cala sawaabi sida saxda ah dadka ku hanuunisa wcalى aalihi ayibiina wasaa'ir asxaab aalkiisii wanaagsanaa iyo asxaabtii kale oo dhanba iyagana ilaahay subxaanahu watacala ha ku salliyo oo ha salaamo waman saara sayrahum ilaa ywmi اlma'aab qaab socodkoodii oo kale cidda u socota oo waddadoodii martana ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacala iyagana ha ku salliyo oo ha salaamo ama bacdu falaa yudaakhalu caaqilun qof caaqil ihi kama shakiyayo oo yani qalbigiisa lagama waxa weeye lagama gelayo oo shaki kama gelayo fii fadli اcilmi wa ahlihi cilmigu fadliga u leeyahy ahlkiisu fadliga ay leeyihiin qof caaqili ka shakiyi maayo walaa adala calaa dalika arrintaa wax ka tusin ogi ma jirto min ana khayra khisaali اljaahili cilmuhu bijahlihi qofka jaahilkaa ah, waxa ugu khayr badan sifaatkiisa iyo tilmaamihiisu waa inuu og yahay inuu waxaan jaahil ka yahay kolkii wax la weydiiyo waxa ugu mudane qofkaasi uu ku sifoobaa waa inuu horta is ogaado inuu jaahil ka yahay way haddaanu is ogaanin dee caalimbu ismoodaya markaasuu jar ka dhacay meel inuu mara hadduu doonayo haddaanu garanayn anu waddadeeda meeshaa garanayn de wuu istaagaya dadku wax weydiinaya laakiin hadduu ismoodayo inuu wax garanayo isagiioo aan garanaynin dee wuu lugo'ayaayoo meel aan loo joogin buu maraya markaa waxa ugu wanaagsanee waxa weeye qofkaa jaahilka uu ku sifaysanya markii arrin uu ku yimaado waa inuu ogaado inaanu isagu garanayn taasi markaa iyada lafteedaaba dee cilmiya wuxuu is ogaaday inaanu garanayn ogaalkaasaa markaa anfacay inuu og yahay inaanu garanayn baa anfacdayoo waa kaa dadkii wax weydiinaya deetana markaasaa la hanuuninaya laakiin hadduu ka jaahil yahay inaanu isgaranaynin meel buu isku qaadayoo markaasuu jar ka dhici waxaa markaa hoday jahluhu bijahlihi kan kalena waxaa anfacay cilmuhu bijahlihi markaa cilmigii xataa haba noqdo cilmi biljahli ogaal aad ogtahay tahay ha noqdee de waa naafico waxaweye waxtarkaa qiimaha badan ayuu leeyay wa khayru lculuumi culumna waxaa ugu khayr badan maa yuuriu sacaadata alabadiya wax qofka dhexal siinaya de guusha iyo sacaadada iyo raaxada abadiga ah ee aan go jannadiya allatii itafaqat calaa alabiha albashariya bani aadamku guud ahaanbana uu isku waafaqsan yahay raadinteed oo bani aadamku sidiisaba wuxuu isku waafaqsan yahay raaxa raadin waxa loo ordayo ee suuqyada loo furanayo ee madaarista iyo iskuullada loo tegayo ee waxaa intaa loo xusul duuban yahay waa in raaxo la helo bani aadamku taa ka midaysan yihi iyo muslim haddii mid abadiya la helayana in loo ordo haddii ah, waxa wey qofku aanu aaminsanayn tu abadiya inay jirtana bal intuu nool yahay inuu raaxo ku noolaado ayaa bani aadam oo dham u ordaya walaa yakuunu dalika ila alcilm aladii yadullu almar'a calaa masiiri xaqiiqa ahaan haddaba sacaadada abadiga ah cilmiga keensadaa noqon maayo ila alcilm aladii yadullu lmara calaa masiirihi cilmigii qofku halkuu u socdo u sheegaya mooyaane halka uu ku dambaynayo cilmiga u sheegaya kaasuunbaa qofka sacaadadii abadiga ahayd gaadhsiin kara wama ladii ilayhi maaalu umuurihi iyo halkee ayay markaa arrimihiisu ay ku dambaynayaan cilmiga baraya ayuunbaa markaa sacaado abadiya qofka gaadhsiin kara wadalika cilmu lwaxyi cilmigii waxyiga weeyaan aladii anzla allahu bihi kutuba waarsla bihi rusul ee ilahay kutubta la soo dejiyey ambiyadana la soo diray waakbaru aalatin lifahmi dalika aalat lcaqli haddaba aaladda ugu muhiimsan ee qofku uu ku fahmi karo waxyigii waa aalada caqliga oo cilmigii ama naqligii caqli buu u baahan yahay lidalik waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam nadar allahu mra'an samica maqaalatii faadaaha ma samcaha faruba mubalagin aw caamin saamiin ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih kuma kala duwana labada nin xaggii xifdigo kanaba laga yaaba inuu ka xifdigo isagaaba u sheegay kan kale oo gaadhsiiyey laakiin haddana waa ta kan laga fadilay maxaa lagu fadilay liannahu afqahu wuu ka fahmi ogyahay fahamkiina xagguu ka imanaya dee caqligi iyo garaadkiibuu ka imanaya sida loo kala garaad badan yahay yaa loo kala ayaa loo kala fahmi badan yahay diintana oo qof waliba waxa weya caqligiisii iyo fahankiisii ayuunbaa dee diinta uu markaa eh, inta ilaahay subxana wa tacala ka siiyey kaga helaya wa huwa markuusun asli khilqati اlbashar waa mid ku oo muabbatku oo ilaahay uu ku bani aadamka abuurkiisii hore ayaaba dee khalqiga waxa weeyaan caqliga uu ilaahay subxaanahu wa tacala ku sugay laa yazuulu mid ka zuulaya maaha ilaa biaafatin tactalu minha alfiطru wayaqtalu minha اnadar wuxuu caqligu ku zuulaa uun de xanuun uu yimaado deetana markaa firadii iyo qofka abuurkiisii cudur uu ku yimaado cila ay ku timaado wayakhtalu minha nadar fikirkiisiina uu markaa waxa weyaan mukhtal uu noqdo mid markaa waxa weeye khalal uu ku yimido aan markaa saaloonayn aan hagaagsanayn markaa de qofki inuu xanuunsado ayuunbaa caqligu uu kaga tegi karaa laakiin qof kasta oo aan xanuunsano firadiisu ay saliim tahay aaladii maxuu ahaaye nadarkiisi iyo fikrigiisii waxfahamkiisiina uu caadi yahay oo aan junuun iyo waali aanay ku imani wuxuu noqonayaa qof caqligii haysta laakiin wاnnaasu fiihi mutafaawituun dadku caqliga way isku dhaafsan yihin oo way ku kala badan yihiin oowax weeyaan isku garaad ma ah hayru mutasaawiin ma sinna sidaanay aragga uga sinnayn ayaanay garaadkana uga sinnayn ka tafaawutihim fii xiddat اlbasar siday ugu kala tegsan yihiin indhafiiqnida iyay garaadkiina ugu kala tegsan yihiin fa minhum alacsha walacmash walahfash walxadiid dadkii waxaa ka mida mid markaa acsho ah oo waqtiyada qaarkood aan wax arkayn iyo mid acmasha acmash ah, iyo acsha labada mid waliba wuxuu sheegayaa qofku inaan waqtiyada qaarkood lakin qofna waxa weeye markii ay markaa fiidkaanu waxba arkaynin ahfash baa isaguna jira iyo amash iyo akfash watiyadunbaa u kala wada duwan mid waliba wati baanu waba arkay mid maalintii baanu waba arkay midina habeenkii baanu waba arag midina fiidkii ayaanu waba arago waa weeye sidii khufaashko kale ayuu noqonay iyo amash iyo akfash walxadiidna waa kii markaa isagana watigiisu aragiisu uu ahaa mid markaa de xoog wax u arkay oo indhafiiqan saasay dadkii u kala duwanyi wa kulluhum mubsiruun waxayse ka siman yihiin inay indhaqabaan ay wax arkayaan ilaa ana tafaawutahum fii dalika sahlu lidraaki kala tagsanaanta indhahoodu ay ku kala tegsan yihiin arrinkaasi waa mid in la ogaado ay fududahay litacalluqihi bilmaxsuusaati walabsaam maxaa yeeley araggii wuxuu ku tacalluqaa dee waxa weeyaan jirar iyo ajraam iyo waxyaalo dee la taaban karayo maxsuus ah marka qofku waa l waxaa ma arkaya buu kanaan waan arkayaa buu le halkaa irbad baa taalla hadhow baa meeshii la tegaya irbadii baa la arkaya markaasaa la ogaanaya ninka inuu ninkan dekayn dhafiiqan yahay waayo wixii baa wax la taaban karo oo markiiba la arki kara ah. saa daraaddeed fa yactarifu daciifu lbasar kii uu daciifka ahaa wuxuu iska ictiraafaya ayuu qiranaya annahu daciifyadda muraayaduu qaadanaya inuu indhahiisi ay daciif yihiin iyuu iska ictiraafaya wakaa markaa wxu dhakhtarka tegey ama muraayadaha idhaama indhaha la ijeexa yidhi laa yamtari fii dalika walaa yumaari kama shakiyayo inuu indhihiisu ay daciifeen kamana murmayo walamaa kaana alcaqlu mutacalliqan bilmacaani caqligu laakiin iyo garaadku isagu kuma tacalluqa maxsuusaad isagu wuxuu ku tacalluqaa macaani waxyaalo aan la arkaynin oo waxa weye dareemayaashu aanay gaadhin ayuu markaa waxa weya caqligu uu ku tacalluqaa haddaba markii taa ay arintiisu ahayd allatii hiya waraa almaxsuusaat macaanidani iyo waxyaalahan macnawiyaadkii maxsuusaadka iyo waxyaalahan xawaastu ay ku tacalluqdo waa wax ka sii dambeeya lam yatahaya fiihi dalika markii adaba caqligu uu qaabkaa noqday ayaa isaga waxaa markaa fududaan weyday in dadkii ay markaa isgartaan siday u kala caqli badan yihiin oo uu qofkani gartay inuu qofkani ka caqli badan yahay saa daraaddeed bal tajidu aqba naasi yujaadilu adkaahum waxaad arkay dadka kii ugu caqli liitay inuu kii ugu maskax badnaa uu la murmayo muctaqidan fii nafsihi dakaa wa xusna alfahm waxa weliba uu maarata naftiisa ka aaminsan yahay inuu maskax badan yahay oo fahm fiican yahay laa jarama wadaca alculamaau maqaayiisa tuciinu اlghaafil haddaba xaqan ama waxa weeye yani si markaa laga maarmaan noqotay ayay culamadii waxay u dhigeen culamadii maqaayiisa waxay dhigeen markaa halbeegyo tuciinu lhaafila wa tufiidu lcaaqil kii haafilka ahaa ee aan xaqiiqadiisa isgaranaynin waxa weeyi kaalmaysa oo in markaa waxa weeye qaab fikirkiisani uu qaldan yahay u sheegta wa tufiidu alcaaqila kii caaqligiisuu dhammayska tirnaa ee markiis horeba ilaahi subxaana wa tacaala aaladan uu ku hanooniyeyna ee daqaa'iqda waxyaalaha markaa qarsoon si fudud isagu markaa u garanayeyna isaga laftiisana wax uun u kordhin oo qawaaciddani isaga laftiisana waxuun bay u faa'idaynaysaa fii fahmi kalaami illahi wa kalaami rasuulihi sala allah alay slam fahamkii uu fahmayay ilahay hadalkiisii iyo hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaayis iyo halbeegyo iyay culammadu u sameeyeen lagu fahmo fakaanat alqawaacid اlusuuliyatu hiya ariiqa dalika qawaaciddan usuululfiqhigu iyada ayaa waxa ay noqotay wadadii kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu fahmayey ee qofkii haafilka ahaa uu kaashanayey kii caaqilka ahaa laftiisana waxuunu faa'iidaynaysay waa kuwan culammadu yidhaahda imaamu shaafici baa usuulka ugu hor qoray hortiina wahayruhu kaanat lahu saliiqa waa kuwan yidhaahda soo ma yani abuur bay u ahaydoo ah bay de ugu soconayeen shaafici laftiisu da abuurkii wuu lahaa laakiin abuurkii uu ku abuurnaabuu isagu qawaacid u bedelay bedelayuu qoraal u bedelay lama odhanayo waxba loogama baahnayn mar haddii markaa waxa weeye ilaahay dadka ku abuurayba ay ahayd inuu shaafici qoran may waa loo baahan yahayo dadkii way kala caqli badan yihiinoo mid baa dhinac kale ula kici isagoo oo moodaya inuu saxsan yahy markii qawaacidan la baro kan caan baa kan khaas baa mutlaq baa la yidhaha baa la la yadaa maxaa sidaa loo la fahamsiiyo hadhow toole dee weeyaan wuu socon karaya walow aanu kollay dee sidii dadka u kala adilay bay u kala fadilan yihiin laga yaabo inaanu de heerkii ninka caaqilka markuu qawaaciddanna hela isaga laftiisu de yasdaadu caqlan calaa caqlin wuu sii kordhisanaya isaga laftiisu waxaana laga yaabaa qawaacidda lafteedii ku shaqaynteeda ayaa de waxa wey iyada lafteedu caqli kale u sii baahan markaad qaacidadii fahamta lafteedii qaacidadii haddana meelaha qaarkood baad arkaysaa inaanay kuso marka qofkii ah, ilaahay subxana wa taala caqligiisa taamka yeelay wuxuu ohanaya qaacidadan qayd bay u baahanta ilan qaacidadan lafteeda bani aadam baa sheegay bani aadamkeenina abuurki ilahay isaga uu ku abuuray buu qaacidadan usuuliga ka soo bixiyey marka markii aad deetana isticmaasho mararka qaarkood baa waxaa kugu soo bixi karta boos een qaacidadii iyadoo sideedii ah aanay fadhiisanaynin ee ay u baahan tahay in qayd markaa lagu markaasaad leedahay min qaacidada de waxa weyaan halkaa sideedaa looma jeedee waa in tanoo kale waa in laga soo saaro mararka qaarkood laba qaacida iskaga kaa hor imaanba markaasaad kala garan waayo si si aad yeesho laakiin qofkii de waxa weeye caqligiisa ilaahay subxaanahu watacala uu meel sare gaadhsiiyey isagu wuxuu ku may qaacidadna meel hiblaaye ayay u gaartay qaacidadna meel hiblaaye ayaa lagu shaqaynaya marka فكانت القواعد الأصولية هي طريق ذلك وهي حصيلة إعمال العقل في طرق الفهم قواعد الأصول إيه وحي كتمد محصول كتاي xasiiladu waa wixii soo go'ay waxay ka soo go'day ka shaqaysiintii caqliga lagaga shaqaysiiyey lagu baarbaaray fii uruqi اlfahmi qaababka wax loo fahmo fahamku ariiqyada uu leeyahay yaa la raadiyey oo la baaray kadib baa markaa waxa wya qawaaciddan usuuliga ah la soo saaray min huna halkan iyadoo laga duulaya istacmala kaiiru min alculamaai culamo fara badani waxay isticmaaleen almusalaxaat almaniiyata musalaxaadkii eray bixintii culamada manaaada ee markaa qaabka uu awaacidda uu raacayo markuu wax raadinayo ay u dejiyeen musalaxaadkoodii ba isticmaaleen fi hada alcilmi cilmigan usuuliga wa kaana dalika arrintaas waxay noqotay madcaatan mid keensanaysa lilwuquufi calaa maqaasidi tilka almusalaxaat in markaa la dul istaago oo la ogaado ujeedooyinka laga lahaa musalaxaadkan in la ogaado ayay taasi keensatay lianlaa tadiica alafhaamu si fahamkii aanu u luminoo ereygii aan wax kale looga fahmin inta luqadii lagu fasiro aan si kale markaa loo fahmin watadila can ilmaraam oo aanay afhaamtii uga lumin maqsuudkii walaa yakuunu dalika arrinkaasi iman maayo ilaa bidiraasati shayin min kutubi اlmantiq ila in la daraaseeyo fanigii manطiqa wax kamid ah oo yufsixu an maani tilka alfaad adaynaya macnayaasha ay leedahay ereyadaasi calaa ana alqawaacid almanطiqiyata iyada oo weliba qawaacidda maniqi calaa ana waa maca ana oo kale ayay noqotaa mararka qaarkoodna laakina iyada oo weliba qawaacidda maniqiga ihi maca dalika taa la jirkeeda laa takhlu min ifaadati ma aanay ka madhnayn inay faa'iidayso wax qad yadiqu can bacdi alafhaam dadka fahmyadooda qaarkood daqiiq ka noqonayo oo wax dhuuban oo aanay arki karin oo caqligii aanu gaari karin noqon kara oo wayashidu deetana ka shaadoobaya oo ka cararaya ka baxsanaya fataxtaaju waxay markaa u baahanaysaa afhaamtii ila tanbiihi calayha in lagu baraarujiyo macaanidaasi lianlaa tadilla si aanay markaa u luminoo dhinac kale u kicin ووجدت waxaan arkay xujaة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي المولود سنة خمسين وأربعمائة والمتوفى سنة خمس وخمسمائة بنيسابور وxaa imaamku الغزالي رحمه الله تعالى uu ku noolaa ku dhashay naysaabuur oo de xaggaa markaa bariga ah khuraasaan dhulkii laodhan jiray oo imika aan filayo in iran iyo afghanistan labadaba uu qayb ka galo lakiin agga iran u badan yahay haddaanu wada ahaynba abaan hasaali isagu halkiisu waxay ahayd uus oo waa iran bartankeeda wey waxaana filayaaba inay hadda tahay magaaladan mashhad ay yidhaahdaan magaaladan mashhad hadda ay yidhaahdaan waa uus waad ka kartaan googolka kolley waad ka helaysaan halkaas ayaa imaamkani raxmat ullaahi calayhi eh, naysaabuur buu ayuu ku koray oo ku noolaa imaamulxaramayn halkaasuu kula kulmay oo uu kaga qaatay markaa cilmiga muddo kadib markaa hadda saynu sheegayna isagoo ah dhowriyo soddon jira ah, ayuu xaggan ciraaq yimidba oo baqhdaad wuxuu yimid afar boqol iyo afar iyo siddeetankii marka wuxuu noqonayaa afar iyo soddon jir sowma afar iyo soddon buu ahaa mar markaa isagoo de naysaabuurtiisii jooga markii sheekhiisa uu dhintay imaam abulmacaali aljuwayni afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankiibuu dhintay markuu dhintay markaa yani ilaa lix sannadood ayuu naysaabuur sii joogay ninkii markaa wasiirkaa nidaamulmulki la odhanayayoo madaarista badan shaaficiyada u sameeyey ayaa majliskiisii munaadara ka dhacday munaadaradiibaa markaa ghazaali raximah llahu tacaala markaa makaanadiisu ay ka muuqatay oo raggii markaa wax u mabacdhigan laga waayay markaasaa nidaamulmulki uu yidhi markaa nidaam madrasadiisii ugu weynayd oo baqdaad ahayd baa ninkan markaa u xushay oo aan markaa u diraya saasaa markaa uu baqdaad ku yimid baqdaadna markaa dee muddo ayuu joogay markuu muddo joogaybaa haddana arrintan markaa xaggan tasawufka uu soo galay markaasuu iyadana ka baxay oo meeluu marayba la waayey muddo ayuu markaa dimashik iyo xaggaas iyo baytulmaqdis iyo xaggaas ka joogay haddana waxa wey agga ayla iskandariya waa gaahay oo masar wuu gaahay isagoo doonayey ibnu tumirt ninkii la odhan jiray dowladda xaggaa ka aasaasay eh, qolyaha markaa salibiintana jihaadkii la galay inuu markaa eh, jihaadka ka qayb galay isagoo doonaya kadib haddana waxaa maqlay inuu ninkii dhintay kadib markaa iskandariya ka soo noqday wuxuu ku noqday xaggiisii naysaabuurtiibuu ku noqday saasuu markaa ugu dhintay eh, tuus raxmat ullaahi calayh haddaba imaamkaasi ayaa waxaan ogaaday inuu yahay miman xaaza qasaba الsabqi fi الtadaluci wالta'liifi fi hada اlcilmi inuu yahay ninka markaa isagu hormuudka ku noqday ka cokanaanta iyo wax ka qoridda cilmiganba inuu markaa daliic ku noqdo mid markaa ka buuxa sidoo kale uu wax ka qoro cilmigani cidda markaa hormuudka ku noqotay waxa uu noqday alimaam alghazali raximah llahu tacaala maca maa uutiya waxa taa isaga ula socotay haddaba iyada oo weliba la siiyey min albastati fi lcibaara in markaa waxa weya fidsanaan ilaahay subxaana wa tacala uu ka siiyey xaggii weedha oo weedhiisu weer markaa fidsanoo si sahlan loo fahmi karayo weeyi kutubtiiso dhammina waa sida walidaalik waxay yidhaahdaan imaam alxaramayn raximah llahu tacaala markii uu qoray ghazaali mankhuulka innaga ilahay in burhaanku ka soo gaabiyey dhowr kitaaboo kalena wuu qorayo basiid buu qorayo kitaabkiisii weynaa imaamulxaramayn ee fiqiga nihaayatulmalabkii uu ku ikhtisaariyey tartiibtana uu ku wanaajiyey ayuu qoray marka markii kutubtiisa wax kamida uu arkay ayaa wuxuu ku yidhi dafantanii wa ana xayu waad aastayba anigoo nool baad aastay buu yani kutubtaadani waxay noqonaysaa kutub kutubtaydii qarisa manhuulku kitaab yar bu ahayo runtii aad waxba uma qarin laakiin fiqigii nacam kutubtii hazaali dee waxay noqotay kutubta cubdadaa oo saad ogsoontihiin basiidkiibuu wasiid ka sii saaray wasiidkaasi wuxuu noqday kitaabka la diraaseeyey minhaajka u ahaa qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaadba isagaa ka minhaaj ahaa ilaa minhaajkani uu yimid haddana markii dambe deetana alabadu ay markaa minhaajka waxa weyaan kitaabkii ay xafidayaan ay noqotay lakiin dadkii quruuntii waxa weyaan hazaali ka dambeysay ilaa iyo shaykhaynka laga soo gaadhayo waxa ka minhaaj ahaa wasiidkaa hazaali wajiiskiisuna kitaab la xafido ayuu ah waa la xafidayey wasiidkuna kitaabkii la diraasaynayey buu ahaa mustasfahan markaa usuulka uu ka qorayna kitaabka usuulka loo ictimaadayo ayuu isaguna noqday aadka loo diraasaynayo saas daraaddeed markii uu maxsuulka qorayey waxay yidhaahdaan laba kitaab ayaanu inta badan ka bixinba bal cibaaraadkoodii uu sidooda u soo naqliyaa labadaba inuu xafidsanaa ayaaba la sheega mustasfaha ka mida kitaabkan mustasfaha ayaa ka mida marka kutubtii hazaali waxay noqotay kutubtahay markaa cumdada hadda minhaajka laftiisu dee meel kale isaga laftiisu kama soo jeeday saad garanaysaan markii imaam imaamkii raafici uu qoray wajiiska sharaxiisii labadiisii sharax markuu u sameeyey kabiirkii iyo sagiirkii ayaa muxararkan uu kala dhex baxay isaguma markaa muxararka si gaara ah isaga qortay laakiin isaga laftiisu kama madhna cilmigii ghazaaliyo markii labadiisii kitaabba uu sharaxay ayuunbu markaa khulaaso la soo baxay muxarar lagu bixiyey muxararkii ayaa markaa minhaajkuna uu daba jooga saa daraaddeed musalaxaadkan kutubta fiqiga shaaficiyada ee isticmaalaan oo dhammi waa musalaxaadkii khuraasaaniyiinta oo ariiqadii markaa dee hazaali kusoo koray maaa yeel kutubtii baa la daba joogay maca maa uutiya min albasطati fi lcibaara iyadoo markaa la siiyey imaamkani fidsanaan xagga markaa weedhaa wa iisaali lmuraad iyo muraadkii inuu gaadhsiiyo ila lmukhaaab qofka uu la hadlayo biaqsari waadhari ishaara weedha uguna kooban uguna cad kitaabadiisa ad arkayso de waxa wey imam alxaramayn wuu ka soo ikhtisaarinaya haddana markaad akhrido isagii baaba ka hadal cadba kana hadal kooban waa ilaahay subxaana wa tacala wax uu ku arsaaqay naxwahana aad uma aqoon wuuu yidhi markii intii muhiimka ahayd aan bartay ee carabka aan ku toosinayey baan da inuu wasiilo yahay iska arkayo waan ka sii gudbay buu yidhi xaggii khaayaadka ayaanu sii dhaafay buu yidhi wakti badan markaa qofkii arka buu yidhi maarata waxooga laxniye wax kitaabada ku arka waxaanu ijaazeeyey inuu islaaxiyo oo uu markaa qoladii naxwooleydii haddii ay markaa wax kabedel ku sameeyaan ku sameeyaan buu laakiin haddana maca daalika dee waxa weeyaan fasaxada ilaahay baa bixiyey subxaanahu wa tacaala waana iska abuur weeye Eh, de mana u ahayn eh, hazali afka arisigana waa yaqaan bal waaa laga yaaba inu afkiisi asalka ahaba ahaa ee af carabiga uu bartay kutub uu ku qoray farisiguna way jirtay haddana waxa weyaan carabiyadiisii waxay noqotay taa markaa aadka u fasaaxada badan hadalkiioo kooban ayuu haddana si fudud wixiiba kuu fahansiinay ma kaanat markay ahaatay muqadimathu likitaab mustafa muqadimadii u sameyey kitabka mustafu akhsara kutubihi fii hada alfanni kutubta uu fannigan ka qoray ta ugu gaaban saddex kitaabba intaan anigu arkay uu ku leeyahay waa muqadimadan iyo kitaab ka weyn lahaa maxku nadar iyo mid ka sii weyn lahaa micyaar lcilmi axbabtu waxaan jeclaaday taqriibaha bayna yaday ulaab inaan ardayda u soo dhoweeyo muqadimadani bixadfi maa la tashtadu alxaajatu ilayh soo dhowayntaas waxay noqonaysaa in aan gooyo waxaan aad loogu sii baahnayn waistibdaali ma'luufi ahli اlcasri min alamhilati bima laa اctiyaada lahum calayh waistibdaali inaan ku ahli اlcasri dadka wakhtigani wixii ay la qabsadeen ee min alamhila tusaalayaasha ah, bima laa اctiyaada lahum calayh waxa aanay caado u lahayn aanay la aqoono tusaalayaasha hore ee hore la isticmaali jiraya inaan kuwa ay hadda yaqaanaan dadku ay isticmaalaan ee weliba fiqiga lagu arki jiray aan ku bedelo iyadoo hazaali laftiisu waxyaalaha khasaaista uu leeyahay bay ka mid tahay maadaama uu faqiih weyn ahaa isaga laftiisu tusaalayaal badan oo fiqigiiya ayuu keenay kuwii markaa xabadxabadii markaa ka dhacday iyadana markaa waxaan ku bedelay uun kuwan markaa hadda la yaqaano se markaa waxay u fududaato maca alxifaadi iyadoo weliba aan ilaalinaya calaa cibaaratihi iljasati cibaaradiisii awoodda badnayd maa wajadtu ilayhi sabiilan inta aan markaa ilaalin karo inaan markaa ilaaliyo waqad ishtamalat almuqadimatu calaa fawaa'ida cadiida awaaid aad u fara badan ayay muqadimada hazali raximah llahu tacaala ay koobsatay wa daqaa'iqa mufiida masaa'il markaa daqiiq ah oo faa'iide leh ayaa ku jira yaxtaajuha caalim shariica oo caalimka markaa shareecada baranaya u baahan yahay walaa tacridu laha kaiiru min kutub lmantiq kutubta mantiqa qayb badanoo kamidihina aanay sheegin maxaa yeelay de cilmiga mantiqu saynu sheegnay cilmi fiqiga u khaasan muu ahayn cid walba waxa weyan culubtaas oo dhan buu ka dhexeeyey ilaa kuwa marka waxa weya falsafiga ah marka hazali khaasiyadiisu waxay noqotay maadaama uu faqiih weyn yahay waxyaalo fara badanoo ama khaladaadka fuqahada ka dhacayaan ha noqoto ama eh, waxa weeye ha noqoto tambiihaad iyo baraarujinno ardayga markaa fiqiga baranaya u baahan yahay waxyaalo fara badan baa ku jiro oo aan laga maarmaynin fa kaanat xariyatan bilwuquufi calayha waxay aad u mudan tahay markaa in la arko wadamamtu fawaaida yani waxa weya la dul istaago oo la barto wadamamtu fawaa'ida waxaan ku daray faa'iidooyin tutimu lmaqaasida maqsuudkii iyo maarata ujeeddooyinkii fanigan laga lahaa dhammaystiraysa warubamaa khaalaftu fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood oo meela aad u yar weeyi inaan sidii khasaali u dhigay si ka gedisan aan u dhigay ayaa dhici karta laa lidiraayati bilmantiq ma aha inaan markaa aqoon u leeyahay mantiqa fa ana lam akhud khimaarahu badweyntiisa ma gelin bal iqtasartu minhu cala almuhimaati intii markaa muhimkahayd iyo musطalaxaadkii ayuunbaaban kaga kaaftoome wainamaa likowni lmawdici waxaan u khilaafay booska oo ah meeshan oo ah mima qad yuahiru fiihi hayru fani lmantiqi wax uu markaa raad ku yeelan karo waxaan ahayn mantiqi fii nafsihi daatadiisa mantiqu is ahaantii aanu raad ugu lahayn fani kale uu markaa waxa weeyaan raad ku leeyahay deetana aan sidaa markaa u khilaafay kolley waxaan hadda xasuustaa mashhuuraad waxyaala uu ku magacaabo marka madaarikulyaqiinka uu markaa sharaxayo meelaha qofku yaqiinta halkee laga helaa yaqiinta maarata maxaa yaqiin faa'iideeya marku ka warramayo waxyaalihii markaa fitradii ay keensanaysay ee dabaa'icda ahaa ama sifaadkii iyo waxa weeyaan wanaagoodi wixii wanaagsanaya wixii xumaa isagu mashhuuraad buu ku darayoo waxyaalaha dhanniga uu faa'iideeyey lakin aan yaqiinta faa'iideyn lakin saynu halkaa ku arki doonaa insha allahu tacaala waxyaalaha yaqiinta faa'iidey iyaguna inay yihiin ayaynu kusoo daro halkaasaan ka arki doonaa insha allahu wallahi asalu ilahay baan weydiinaya alicaanata calaa buluuqi kamaali inuu markaa waxa weye nagu kaalmeeyo dhammaystirka inaynu gaadhno wاtawfiiqa lixusni اlqasdi inuuna waafajiyo maarata ujeeddo wanaagsan wa ixsaani اlcamali iyo camalka oo aynu wanaajinno intaas marka xalqadda koowaad insha allahu tacala iska ahaato wsala allah waslm ala nabiyina mxamed wallah aclam